bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka hadahan oo kale e aad ka dhegeysataan radio kulmiya u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale subax wanaagsan saaka waa sabti waa siddeed labaatanka bisha januari sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkana falanqaynta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah wararkii ugu dambeeyey dagaalamayaasha al-shabaab oo da shacab ah ka afduubtay koonfurta magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaan sidoo kale eegi doonaa wasiirka difaaca soomaaliya waxa uu sheegay inay qorshe u dejiyeen weerarka al-shabaab ay ku qaadaan deegaanadii laga saaray sidoo kale waxauu ka hadlay dhacdooyin naxdin leh oo al-shabaab ay ka geysteen degmada xaradheere oo dhowaan ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka al-shabaab ay ka qabsadeen qodobadaas ayaan ku eegi doonaa iyo wixii kaloo dheeraaday inagu soo kordha dagaal diyaar baana nahay danteena wada jirkiyo bogtaan dawayn lahaa dawayn lahaa bogtaan dawayn lahaa dadkii dadkii dhashii lahay dalkan dalka difaac iyo dagaal diyaar baanu nahay dubanahay danteenna wada jirkiyo bogtaan dawayn laha dawayn lahaa bogtaan dawayn lahaa dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinta madilo anigu madilo walaalahay madilo dumarkiyo caruurta danyarta

deegaanada dhulkayga aanun ku daaqin calan cawaalo oon dulbaban dankiigsanayo oo gumaysi jooni maayo qabyaala doora maayo badweyndiya gantaal nuglayraana ka daran ka daran oo waan dirirayaa deegaanada ku daabin calan hawaalo oon dulbaban daldhigsan dibood la yahay lamaaganaan dibood la yahay doraad mid baan ahaa ahaa diroodan baan lahaa lahaa dulaan iyo colaada baa laygu shiday dadayaa sabkii la duubsadiyo dibood lamaagan yahay lamaagana dibood lamaagan yahay waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena falaqaynta ayaan si toos uguda ugudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa weli gacanta al-shabaab waxaa ku jira dad shacab ah oo ay ka afduubteen deegaanka camalow yiraahdo oo dhaca koonfurta magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan tirada dadka la afduubtay si rasmi ah, ilaa hadda looma shaacin oo lama oga si aan wax badan kaga ogaano arrimahan waxaa qad ku jiray waryaheena cabdinuur cismaan aadan oo beledweyne ku sugan cabdinuur soo dhawow nala wadaag waxyaabihii ugu danbeeyay arrintan la xidhiira eh, waad maasantahay eh, xasan eh, wararkii markaasi ugu dambeeyey markaasi dad shacab ahaa oo al-shabaab ka afduurteen deegaana dhaca ay koonfurta magaalada beledweyne ayaa markaasi dheeraada laga helay ee dadka deegaanka oo markaasi la xiriiray ayaa waxa ay ii xaqiijiyeen in al-shabaab markaasi dad gaaraya ku dhowaad sideed iyo toban qof ay markaasi ka afduubteen deegaanka camalow oo dhaca koonfurta magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ee al-shabaab ayaana dadkaasi ilaa iyo haatan meel ay markaasi la aadeen ama eegayeen aan la ogeyn inkastoo mhm. eh, mar walba markaasi dad eh, ay abduubteen ay geeyeen deegaano ay markaasi muddo dheer ay ka talin yihiin ay ku yaala galbeedka magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan eh, qaar ka mid ah dadkii markaasi ka baxsaday oo aan la xiriiray ayaa waxa ay markaasi yaqiijiyeen in al-shabaab mar qur ah ay markaasi shacabka ku dhaqnaa deegaanka camalow oo iskugu jiray dad beeraley iyo xoolo dhaqato ee square ay ka qabteen kadibna dadkaasi ay sidaa ay ku wateen waaya dadka halkee laga qabta marka laga afduubtay halkey joogeen deegaanka ee markaasi camalow oo u dhow ee deegaano markaasi beerxaano iyo darashanta iyo deegaano kale ee markaasi ku yaala jiinka webiga mhm. ee shabeelle ee dhanka bariga magaalada beledweyne way dadkan marka shaqooyin noocee ay qabanaayeen markii la afduubanaya Eh, guryahooda joogeen eh, ayaa waxa ay lii xaqiijiyey in eh, markaasi ay ku sugnaayeen xilligaasi qaar markaasi beeraha halka qaar kalena ay ahaayeen xoolo dhaqato mm. al-shabaab ayaana mar qur ah markaasi waxa ay dadkaasi ku fureen rafsaas square markaasi xareereeyeen waxaana dadkaasi qaar ka mid ah lugahooda ay ku baxsadeen ee eh, inkastoo markaasi dadka qaar oo la xiriiray ay ka gaabsadeen mhm. in ay warbaahinta la hadlaan ehm, ma jiraa marka risaas al-shabaab ay fureen o aad sheegaysid khasaare dadkii kasoo gaaray oo ilaa hadda laoge eh, xasanow eh, ma jiraan wax ah maadaama dadka inta badan ay ka cabsi qabeen in al-shabaab markaasi aqduub ama qabaalasho u geystaan ee xogta dadka qaar oo markaasi helay ayaa ka markaasi badbaaday ee afduubkaasi wax khasaaraan lama soo warinin maadaama dadkaasi muddooyinka ugu dambeeyey al-shabaab ay ka baksin qabeen in ay afduub ay u geysan karaan lama amnigana markaasi ay ka degayeen waaya cabdinuur aada waa mahadsan tahay wariyeena cabdinuur cismaan aadan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal bal markan haddii aan eegno wasiirka difaaca soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo ku sugan degmada xareerdheere ee gobolka mudug waxa uu sheegay inay diyaariyeen qorshe ay kaga hortegayaan weerarada al-shabaab xiliyada hore ee subaxdii ah ay ku qaadaan deegaanadii laga saaray waxa uu sheegay in weerarada shabaab yihiin kuwa gaad ma ah balse ay fahmeen qaabka laga hortago sidoo kale wasiirka ayaa soo hadal qaaday in al-shabaab dhacdooyin naxdinle ay ka geysteen degmada xaradheere inta ay ku sugnaayeen oo ay ka mid tahay inay guryahooda kala baxeen xaasas la qabo oo raggooda ay joogaan dhagartooda waxba inaan ka barannay sababta guulaha maaragta noo keentay oo cadowga deegaana intaa la eg looga xoreeyey muddada kooban waa in cadowga dhagartiisa aad aan u fahanay waa in cadowga dhagartiisa maaragta ciidamada qalabka sida si saxa u fahmeen laakiin dhagar cadow ma dhammaanayso nimankan khawaarijta ah waa niman fulayaala waa niman aan maaragtaa dhagar wax aan ahayn ku shaqaysanin Eh, mana u babac karaan eh, ciidamada geesiyaasha ee qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed oo qoryaha qaatay uma babac karaan eh, wax aanan dhagar iyo miino meel la dhigo iyo gaari qarax lagu soo buuxiyo iyo aan ahayn ay ku shaqaysanayaanna ma jirto intaasna ilaahay fadigiisa wax badan ayaa laga bartay dhagartoodina ma dhammaan doontee waxa asalka ah waxay tahay in inta laga dhammaystiraayo oo ilaa ay ka gaaraan meel ay wax ka dhagraan inay ka waayaan iyo cid ay maaragta wax dhagarta in la waayo in dagaalka lagu jiro waay dagaalkan lagu jiro waxaa rabaa shacabka soomaaliyeed inaan fahansiiyo wuxuu la mid yahay dagaalkii xoriyadtul maaragta wakhtiga la doonayay oo dadka soomaaliyeed ay xoriyad doon ahaayeen ayay la mid tahay waayo cadowgan wuxuu gumaystay shacabka soomaaliyeed wuxuu gumaystay diinkoodii wuxuu gumaystay wax walba oo qayim u ahaa ummadda soomaaliyeed ayuu gumaystay tusaale ahaan deegaanaan hadda joognaa oo magaaladan xaradheere la yidhaahdo hadda maalmahan ciidamadu ay ku sugnaayeen oo ay cadowga dhulkan laga nadiifinayey oo halkan ilaa iyo caad laga nadiifinayey oo dhinacyadan laga nadiifinayay dadki inay hadlaanay bilaabeen ma aaminaysaa waxyaabaha qaarkood kuma habboona xataa in idaacadaha laga sheego ay dadku ku samaynayeen dad ayaa iyagoo nool raggii ayaa iyagoo nool oo jooga guryahooda jooga ayaa xaasaskooda lagala baxay wax oo yacni gumaysigii xataa waqtiyadii gumaysiga ataa inaynan dhicin aan u malaynayo meeshaani nimanka kani waa niman akhasunaasa dhagar badan khiyaano badan dadka inay gumeeyaanna aada uga shaqeeya sidaas daraaddeeda wax badan ayaan ka fahnay wax badan ayaa xumaantooda ummadda soomaaliyeed dhigaha keliya laga maqli jiray baraagta u soo aragnay waxaana aaminsanahay inaan ka guulaysan doonno oo haddii ilaahay yidhaahdo dhagartoodana ay maaragta nooga dhammaan doonto khawaarijta muddadii dagaalka lagu jiray horta khasaar badan ayaa gaaray oo isugu jira naf iyo maal iyo in dhaqaalahoodii maaragta hoos u dhacay in eh, maaragta nimankii maleeshiyaadka ahaa ay qaldi jireen oo khawaarijta ahaa ay intoodii badan oo wixii deegaanada aan ku jira ay dhinteen in badanna ay naafooween oo maanta ay meelay geeyaan ay la-yihiin intoodii badan ay dhammaystireen furimaha hadda daraa dagaalkii dhacay boqolkiiba sagaashan wixii dhaawacmay way dileen wixii socon karay maahane inta kale way dileen iyagaa laynahay oo dhaawacooda ka tagan maayaan dhibaato badanaa gaartay dhinaca hadda intuu hadda bilowday dagaalkan wuxuu cagacagaynayaa oo maalmihii toddobaadkii lasoo dhaafay socday wuxuu cagacagaynayaa saddex boqol ku dhowaad oo khawaarija inay ku dhimatay Eh, maalin walbana waa lasoo sheegaa shalaa ugu dambaysay eh, deegaankan eh, wataariq la yidhaahdo waxaa uga baaba'day almost labaatamey sodomeya uga dhimatay oo meedadkoodii iyo dhaawacyadooda iyagoo la cararaay ay jawlo xagga u dhaafeen marka waxaad dareemaysaa in maalinba maalinta ka dambayso nusqaan ku socoto maalinta maalinta ka dambayso muraaljab uu ku socdo tabartiina ay ka dhammaatay oo wixii qarax iyo ay hayeen ay maaragtaa ay isleeyihiin gobollo kale idinka jiraan ay doonanayaan marka khasaare xoogle ayaa gaaray ummadda soomaaliyeedna guul badan ayaa u soo hooyatay kaasina wuxuu ahaa wasiirka difaaca soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac codkiisa ma idiin dhammaystiri karno wakhtigoon nahay awge markale dhegeystaal kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartaayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war maantaoo kale muddo soddon iyo saddex sana ay ka soo wareegtay waxaa la yidhi mintidnimo dagaal adag lagu soo mar gobollada middi kaale lagu furay maalin weyn kacdoonkii muqdishoo dhan saamee madaxtooye lagu yaac madaafiicda goobtiyo mar hadday gantaalihii colkii moosi waayeen meegaarka xerad iyo muska qaar ka soo galay maado talada wowkow mahuraanku waa carar wixii dhacay ma moogine macallinkii fagaaree macalinkaaga xisbigu waa macallinkeenna kacanku waa macalinkiisa siyaadna waa macallinkeenna war cabdulow ha iga dhex geline macbuud baan ku dhaartaye wuu sii muuqday odaygii maleeshooyinkii kacay markay muran bilaabeen ahoo mixnadaas waxaa dhigay mar aan tuurna mooye ma uu jirin go'aan iyo mabda' lagu heshiiyiyo mawqif iyo axdi u yiir maxay dhaxashay taasuna boqol baa mar wada tidhi anaa mudan hoggaankiiyo anigaa ka sii mudan markii hore ninkii kacay majliskii wuxuu yidhi anaa mudan hoggaankaoo muddaa silac u soo maray war mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo maal iyo nafba u huray war mid kalea wuxuu yidhi mahuraanka shacabka oo maska dila anaa idhi wargooyin mid kalea wuxuu yidhi midiyaha anaa tumay wah mid kalena weliba erey midiyaha la sheega anaa mariyey soofaha war mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudan oo maray daabka uga dhigay mid kalena waxa uu yidhi anigaa ka mudano ku muday meeshii lala rabay war ismaandhaafkii sii koron madaxweynenimadii mid walbaa midkii kale ka mamnuuc inuu helo markay joogtay meeshaas madfac noqotay xaajadu muruq taarufay timid markay joogta meeshaas mi iyo magaaliyo maanyaba la xaalufi muqdishona warkeeda madficiyo dagaalkii iyo masiibooyinkii dhacay duqa mooti mooye bal maxaad macaashteen calaayadan waxaa kaloo la yidhi masagaadaada meeluu yeel mamoogi mogitaadkaasoo maarte masagaadaada meeluu yeel ma moogitaadkaasoo maarte war adiga iska moogo macnahaadan garanine toban maamul goboleed iyo madaxweyneyaal badan tacajabaye tacajabaye balyay u talin u talin tobanka madaxweyne yo dheegi jari warmaday abwaan guuro haddaan intaa uga gudubno abwaan mustafa sheekh culmine wuxuu yidhi kursigaasaan caashaqayey kursigaasan caashaqayey madaxweyne madaxweyne kolay dhahayey wadadhaha mar labaad ku celiya iyo saddex sano hadday ka soo wareegtay burburkii dowladdii kacaanka dowlad la'aanna inaan nolol jirin aan soo aragnay soomaalidu wax ma ka baratay waayihii dhacay iyo taariikhda taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareene taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheede ninnamadiiddo runtay dacalka saartaa dadow dadow horta taariikhda waxbaa laga bartaa sida hore loo sheegay wixii tegana soo naqamayaan imaadadaa lagu saxaa aryaadhaha wax teegay lama tiigsaade imaadada la toosiya wax tegay lama tiigsaade imaadada la toosiya war kalamaanay war mahaysiine shirka culummada soomaaliyeed wuxuu furmay saddexiy labaatanka janawari oo ku beegnayd kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii maalintii culummadii soomaaliyeed la laayey shirku tiro badanaa war maalintii culummada la laayey ilaa maalintii maxamed siyaad barre dalka ka baxay eh. culummadu ma shiraayeen warwarla weyne u n c umbaad sheegtaane eh. halgankii s n m xaggaad ku ilowdeen wargabooso war ma hayside eh. s n m waxay aaminsaneed midnimada soomaaliya aga wargooyin waa iska hadlaysaane s b m xaggeed ku ilowdeen arbowa waxaasoo dhan waxaa ka horraysay hooyadii jamhadaha s s ma asan dahdaan maxaa idin helay war buntland waa hooyadii federaalka maqli jiray hooyadii jabhadahana ma ahayd oo jabhadiyo federaal meesku hooya arwax ma ogida wax la soo waxna laaban qalleellay xaaladu xaaladdu waxay dhamaqday markii afka laysku duubtay waraadha wiil dhashaaba aabbihii waa ka liitaabaa layidhi war innagaa aragnay wiilal badan oo aabbayaashood ka fiican maxaa laysu xaqirayaa maxay ku abtirsadaan war isina waliba hilmaantana hatakoyni s d m ay toos ariirow surun aryaadhaha wixii la soo marayba wax ka daranaa la arkay culummadi go'aammadii ka soo baxayaa arkay war shirweynaha culummada waxaa ka soo baxay al-shabaab daacish shiicada iyo kooxaha la midka ah inay yihiin dul habawsan oo ah cadowga diinta islaamka dadka iyo dalka dowladdana mas-uulka ah inay ka qabato ummadda cadowgaas war shirweynaha culimmada waxaa kaloo ka soo baxay eh. in culimmada soomaaliyeed cod midaysan ugu sheegayaan ummadda soomaaliyeed in kooxda al-shabaab iyo daacish ay yihiin dembiilayaal khawaariij ah waxaana waajib nagu wada ah inaan la dagaalanno war culimmadu waxay kaloo dhaheen eh. qofkii ku dhinta dagaalka lagula jiray khawaariijtu waa shahiid waxaana loo rajaynayaa inay ka mid noqdaan dadkii uu rasuulkeennu yidhi jannaa u sugnaatay war waxay kala dhaheen culummadu ma bannaano in la faafiyo afkaarta khawaariijta ma bannaano inaad af iyo addin ku taageerto ma bannaano inaad xoolo siido ma bannaano inaad u daawo tagto cid kastoo falkaa samaysaan waxay ka soo hor dhaqanka suuban ee diinta islaamka war shirka culummada ra'iisul wasaaraha soo xidhay wuxuuna yidhi go'aammadaad soo jeediseen qaybta dowladda uga aadan waan fulinaynaa war sheekh muuse cadoo shirka madaxka culummada ka hadlay wuxuu yidhi shabaab ummadda uma naxariisan waana ogtihiin intay culummo gowraceenoo xataa diin idinkuma aysan dhaafin say dadka u gowraceen in loo gowracaana waa waajib buu yidhi war sheekh muuse baxdo isaguna shirka culimmada ka hadla wuxuu yidhi dagaalka khawaariijta lagula jiro adigay islaantaaduna iskala mid noqotaan waa ceeb wuxuuna yidhi culimoy haddaad daacad qabtaan saddex boqoloo nimaan nahay ee nin walba toban wiil ha keeno waana saddex kun oo wiil weliba maalinaan ku horay karnaa yidhi gobollada soomaaliya waa khawaarij hadday culimmadii qeexday eh. caamigay qaldeenoo runtii soo qayaxan ma aha eh. mase waxaad qurqirsaa oo qaadanaad tahay aryaadhaha culimmadi markaan dhegaysto mid kasta ciilow bistiis la yahay shacabkana waa ogtihiin waxay care iyo calool xumo qabaan samigay cabdulla waayahan caraysnayna wuxuu yidhi eh ciilraadaya caara kacshe colka kaa beermayaa eela ciilraagaya caara kacshe colki kaa beermayaa eela war kalamaanay war ma haysiine xaradheere iyo caad iyo camaaro iyo jawlo bugtaa ka socotaa la yidhi iyaa war ka haya war adna war ma haysid annagana war ma haysiin adna leedahay eh. yaa kuu warramaya war anigaa war idin hayee wasiirka amniga galmudug gaboobe eh. wuxuu yidhi goobaha ciidamadu joogaan jaad lama gey karo cidna aan ku aragno ayadoo waddana tallaabaan ka qaadaynaa marka gelmudug waxay noqotay maamul goboleedkii ugu horreeyey ee ogaada jaadku waxa ciidanka seexiyaba inuu yahay sababta meelo badan loogu soo dheelmadana horaa loo caddeeyey hadda waxaa la wada ogaaday nin la farayo inuusan dhagarqaba iska dhowri karin war allah u naxariistay abwaandhoodaan wuxuu yidhi indha lagu turbayaa ilaan tuug iskama dhowrin wartaliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi wuxuu yidhi degmo walba ciddii xoraysata maamulkeeda u badanaysa waxaannu ognahay degmo kasta beelo badana wada degan midda u yari hadday xorayso iyadaa qabanaysa maamulka oo hadda ceelburya ka hormar rabaa la yidhi war mar haddii xaajada halkaas gaartay annagana cad jilibna u hormaraysa ma jirto haye rab dhuurnaho gobsun unuilewa irtifaase aga aga wargooyin kolka hadday saa tahay ayaa ku hormari doona war sheekh cabdiqayni qoranoo la weydiiyey wadaad sheekh xasaan la yidhaahdo kinya ka hadla wuxuu yidhi kaasi culimmada ka mid maaho waa nin shabaaboo la yaqaano waana ninka shabaab fadwada ka qaataan oo badneeyey dhiigga culimada warwariye jamaal cismaan la yidhaahdo ayaan dhowr xamar laga celiyey wuxuu yidhi cadawga koowaad ee soomaaliya shabaab ma ahana waa dawladda dhulka shabaab ka taliyana barwaaqa iyo ammaanaa ka jira marka waxaan la yaabanahay dadkii isqari jira oo dhan nimankiiyo sii dhimanaya hulaabta iska wada rogeen miya warooda cabdulla waxaan ka maqli jiray ma majaabeese meel kale ay ka mulax leeyihiin warwar ma aysiina taliyii booliiska jarnaal xijaar xilkii waa laga xayuubiyey mar dambe yaa la sheegindhihi maamiya doorashadaya wargooyin doorasho ma qaban kara miyuu yidhi warwarka iga dhex gelinine golaha wasiiradu waxay magacaabeen taliyaha booliiska u magacaabeen wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gaadiidkaiyo duulista hawada jarnaal sulub haye daray warwar ma haysaana shirka golaha wasiiradu maxay kaloo ansixiyeen ciidamada heeganka waddamada bariga afrika waxaana ku midaysan sagaal dal oo ku yaala bariga afrika laakiin eritereya waa loo diido kuma jirto waad iselagshama ay ka baqeen duguraashankilisheegaya war somalilan ka mid tahay war somalilan waa qaran gooruu taagana waddammadan waxay kale yihiin burundi jabuuti etoobiya kenya ruwanda shiisalis suudaan uganda iyo soomaaliya wargaboosaaawa qarankii somalilanod hadda noo sheegtay war waddamada tanzaniya sood suudaan eritariya iyo somalilanba kuma jiraan oo gaboose sidaas xulufaad ku heshay miya arbaw puntland maxay uga tageen warwar ma haysiina waxaa maxkamad la soo saaray dhallinyaro ku eeday haysan barangi war ilmihii barankiga nagu dhiba shuutama la horgeeya horta war horta ninkan baranki la leeya anugu aqaana waa inaayo war anigu waxaan u malayn islaan wardaxaashi la yidhahdoo la sheegsheegaayo inay dhash oo ciyaal weerama halkaasay ka soo jeedaan war mid ka mid a ah nimanka maxkamadda la horkeena wuxuu yidhi shuutu waa maqli jiri laakiin waa lagu horgeynaya weliga isma lahayn war dhallinyaradan waxaa lagu haystaa ha la yidhi wiil qurbajooga oo dhaqan cil loo keeno in dib loo celiyo rabay ayay filan la sameeyeena la yidhi been abuura waxayna ka dhigeen soomaaliya inay khatar tahay oo afduubtay waxayna soo sawireena la yidhi wiilkiiyo qoryo lagu hayo baasuukiyaal dhinacyada ka yaaliin filin cabsi cabsi yahayna duubeenaa la yidhi war waddankuu ka yimid sweden markii filinkii loo diray waa la yaabay miyaa la yidhi war filinka waxaa la yidhi wiilka hooyadiis in lacag looga qaataa la rabay laakiin dalkii oo dhan wuxuu ka dhigay meelaan hal qof ku noolaan karin war waxaasoo dhan waxaa ka darnaayaa la yidhi sargaalkii hubkiisa iyo dharkiisa siiyey oo gacanta lagu soo dhigay asagana maxkamadda la hor keenay war madiriiskii ciidamada dowladda day hubkii baragi ku jilay war nimankaas waxaa la yidhi waxaa maxkamaddu ku xukuntay eh. dhaqan celintoodu inay qoys dhaaftay oo qaranku dhaqan celiyo sarkaalkii ciidanka ahayna waxaa lagu xakumay eh. fayl ciidan war ciidanka muu feelinayaa la yidhi war weligaa dablaad ahaanaysaa weeye fayl ciidan war madaxweynaha puntland siciidani wuxuu yidhi eh. boosaaso waxaan ka bilaabayaa dagaal daacish iyo al-shabaab lagu xoraynayo arbao miyuu madax bannaanidii ka laabtay war waxaa la yidhi waxaan dani ku jirin iyo mudday wayrax tabisaaye muraadkii kolkuu wiiqmaybay hawl wirwirisaaye warka gaabi iyadoo leh baa waa ku bariyaaye weligeedba soomaalidu waqtiga way iska lumisa war waxaa la yidhi wadarteenoo wanaagga ilaahaaliniyo inaan wadaa jiraan wax ku noqon karaa wax ku noqon kara ina wadaa jiraan wax ku noqon karaa fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeenna falanqaynta wararka oad kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho kulankan xiga nabadgelyo